بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل ومن جاوز ننك قدبا الميقات ميقات كننك قدبا مريدا إسقو دونيه linusuki nusug iyo cibaado isagoo doonaya lasimahu waxa ku waajibaya alcawdu noqod ayaa ku waajibaya fa in lam yacud haddii uuna noqon qabla talabusihi marnidiisa hortii hadduuna noqon binusuki nusug uu ku marnaaday ama uu gudagalay aimahu wuu dembaabaya aima wuu dembaabaya walazimahu waxa ku waajibaya damun dhiig qofku marka uu xajka doonayo inuu tago miiqaadna uu sii marayo hadduu isagoo camal u socdo xaj ah ama cumro ah uu miiqaadka maro miiqaadkiibuu maray wuxuu doonayaana waa xaj iyo cumro mid ahaan wuu dhaafay markaa kama xidhanin miiqaadkii makaaniga ahaaye wuu dhaafay isagoon xidhanin ama ha ku dhaafo ilow ama ha ku dhaafo hurdo ama ha ku dhaafo maxaanku idha ogaan suu dooni ha u dhaafe eh. aduu aduguu dhaafay miiqaadkii miiqaadkii intii uu dhaafay kadib ee miiqaadka uu ka gudbay kadib ayuu is ogaaday miiqaadkii inuu ka yimid miiqaadkii waad soo dhaaftay buu ihi in badan haddaba hadduu noqdo uu miiqaadkii dib ugu noqdo shalayna waynu soo dhiganay cashirkeennii mawaaqiidda eh hadduu noqduu dib u laabto dembigiina wuu ka dhici dhiiggii lagu kabayey xajkuna wuu ka maarmayaayo ma gelayo uu dib buu soo xidhan miiqaadkiibuu ka soo xidhay waxba kama xuma xataa marka hore hadduu ogaan usoo dhaafay mushkilad male isagoon xidhanna uu noqdo waxa loo xadhiboo ku jiraa ma jiro haddaba hadduu halkaa uu hadda marayo ka xidho isagoo miiqaadkii dhaafay buu xidhay bartaa uu joogo ayuu ka xidhay ama wuu sii socday oo miiqaadkiiba dib uguma noqon ama bacda xidhasho ayuu miiqaadkii dib ugu laabtay labada suuro labada suuroba qofkaa dembi buu galay wuxuuna ku dembaabay meel miiqaadkii ka shishaysa ayuu ka xidhay noqodkan dambuu miiqaadka dib ugu soo noqdayna waxba uma faa'iideynayo ilayn hadda kama xidhan kara mar labaade xajkii ama cumradii way u xidhan tahaye wax alle waxay u faa'iideyneysaa male hadduu horay u socdana dee wuuba xidhayo xidhashada uu ka xidhay halkii loogu talagalay meel aan ahayn ayuu dembigan ku galay dembina wuu dembaabay sidaynu ognahay demna waa lagu leeyahay oo wuu ku laazimayaa qodobka ayuu sheekhu taabtay waman jaawaza ninka gudba almiiqaata halka laga xidho xajka ama cumrada qofku hadduu dhaafo shan meelood oo laga xidho ayaynu shalay soo marnay muriidan isagoo doonaya linusuki ereygaa muriidani waxay inaga saaraysaa waxyaaba badan haddaad miiqaadka dhaafto muriidan linusuk adoo cibaado doonaya lazimahu lcawd inta adan xidhanin waxaa waajib kugu a ah inaad dib u noqoto haddii uuna noqon uu halkaa ka xidho ama uu halkaa ka xidhuu dib u noqdana waa aima walazimahu dembun uuna dembaabay walazimahu damun dhiigna wuu ku waajibay haddaba qodobkaa muriidan linusuki ah waxaad moodaa ilaahay khayr ha siiya sheekha kitaabka qoray inuu alfaada xadiidka si toosa u eegaya ayaad moodaa alfaada xadiidka ninka toos u eegaya inuu toos u eegayaad moodaa muriidan linusuk wuxuu ka soo qaadanayaa xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mawaaqiidda markuu rasuulku sameeyey ayuu raaciyey ninka man araada ayuu raaciyey ka doonaya nusuk buu rasuulku raaciyey ayay miiqaad u yihiin haddaad nusug u socoto oo doonayso buu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam iraadada halkaasuu rasuulku keenay waxaa inoo muuqato haddaba muriidan linusug waxay inaga saartay inagu ina qiimeeya bal hadda magaaladeennan marka aan xaj ka tegayno diyaaraddu iyo lamlam bay inala sii martaa sida la ogyahay kama xidhanno iyo lamlam haddaba iyo lamlam yaynu ka xidhanaa xaj iyo cumro kaynu xidhanaynaba may kama xidhanno inagoo dharkeennan xidhan baynu iyo lamlam dulmarnaa dul magaalada jiddo layidha ayaynu ka degnaa xagga iyo madiine ayaynu aadnaa siyaarada madiine ayaynu horreysiisanaa markaan madiine soo joogno maalmo ama aan soo siyaaradno masjid rasuul sala allahu calayhi wasalam iyo amaakintii khayrka lahayd markaynu soo buuqanno ayaan kadib ka soo noqonnaa halkeen ka soo xidhannaa waxaan ka soo xidhannaa miiqaadka reer madiina innaga miiqaadkeennu keebuu ahaa yalamlam buu ahaa waan sii gudubnaa haddaba yalamlam miiqaadkeenii baynu sii gudubnaa markaasaan haddana ka madiine kasoo xidhanaa maxaa inoo diiday inaynu miiqaadkeenna ka xidhanno marka horeba ilan waan sii maraynaaye mushkilad male inaad miiqaadkaaga ka xidhato waana ka axsanka ah laakiin safarkaagan hore haddii uu xajka iyo maka uu ku eg yahay cumradii toos inaad u gudato hadduu ku eg yahay oo safarkaagan hore uu yahay iraadatulcumra waaba qasab bayba kugu tahay inaad miiqaadka ma dhaafi kartid haddaad dhaafto miiqaadkaana waa waa iyo dembiga ayaad gelaysaa laakiin adiga safarkaaga halkan markaad u socoto maaa maxaa qasadkaagu muxuu yahay eeg safarka guud kama hadlayo safarkaaga markaa muxuu qasadkaagu yahay wuxuu qasadkaagu yahay madiina waa ziyaaratu masjidi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam inaad rasuulka masaajidkiisii buuqato ood ziyaarato amaakintii barakaysnaydna aada buuqato haday tahay quba haday tahay uxud haday tahay maxaanku dhaha baqiic hadday tahay qabrigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo cumar iyo abibakar dee meelo badan oo la ziyaaranayo ayaa jira waxaa jira halkaa markaynu haddaba samaynayno inagu ziyaaradaas ayaa ayaan miiqaadka u dhaafnay oo markaa isla xilligaa ziyaaraynu u soconaaye cumro iyo xaj markaa uma soconno madiine ka soo laabashadeeda ayaad cumrada soo gelaysaa markaad madiine ka soo laabanayso ay safarkii cumrada ayaad soo gelaysaa waxaa haddaba axsana masalada inaynu sidaa u kala fahano markan hore inuu iraadadaadu ziyaaro tahay ee iraadadaadu inayna cumro ahayn hadday ahaan lahayd iraadadeennu cumro markaad jiddo ka degto maka intay kuu jirtaa waxay kuu jirtaa toddobaatan kilomitr maka toddobaatan kilomitr bay kuu jirtaa markaad jiddo diyaaradda kaga degto madiinana waxay kuu jirtaa shan boqol oo oo dhadhow de haddaad cumro haddaynu doonayno mayno jidaaban maraynaayo maxaan madiine ka doonayn maan makuun ku leexano makuun baynu ku leexan lahayn waa toddobaatan kilomitire eh. safar shan boqol oo kilomitir oo dambe ayaad maraysaa kolkaa safarkaagan ziyaaro weeyaan saasaad miiqaadkaagan u dhaaftay ziyaarada markaad soo gudato ayaad odhanaysaa cumradii hadda aan guto ziyaaradii waan qabsadaye cumradii hadda aan dambaysiisto oon cumradii qabto markaad cumrada niyoonaysana dee halkaad joogtaa waa madiina ree madiinaad la xeer tahay miiqaadka ree madiine ka xidha markaa miiqaadkii ree madiinaad ka soo xidhan saasaad cumradii kusoo geli waman jaawaza ninka gudba almiiqaata miiqaadka ninka gudba muriidan isagoo doonaya linusuki nusug nusug iyo cibaado isagoo doonaya xaj iyo cumraba nusugu way noqdaan lazimahu waxa ku laazimaya oo ku waajibaya alcawdu laabasho ayaa ku waajibaysa uu miiqaadkii dib ugu laabto fain lam yacud haddii uuna laaban qabla talabusihi intuuna ku marmin ka hor ama intuuna gudagelin binusuki nusugii oo xaj iyo cumro ah intuuna gudagelin hadduuna laaban ahima wuu dembaabi walazimahu waxaana ku waajibi damun dhiig dembina wuu gelayaa dhiigna wuu ku waajibayaa masaladani runtii waa masale in badan dhacdo oo waxaan xasuustaa ramadaan dhaweyd annagoo tegeyna ayaa annagoo go cadcadkii dadkii xidhan yihiin ayaa jabuuti markaan maraynaa la yidhi iska saara iska saara war maxaa dhacay war xaj baynu cumraynu u soconaayo iyo lamlam baynu sii maraynaaye yaa yaa diyaaradda dusheeda ka xidhan doona taloo go oo rag iyo dumar iyo de ma baad iska saari oo garan baad iska saari adigoo ummadaydi dhex jooga war hadda go iska sii xidha oo inagu iyo lamlam baynu cumrada ka xidhanaynaaye ilain madiine ma tegeyna hadda oo waadina ogtihin oo cumraynu u socona waa ramadaan dhexdeed kolka xaramkii makaynu u soconaaye aynu halkan kasii xidhanno rag badanoo xidhnaa ayaa iska wada saaray keliday baa ku soo hadhay anigu waan iska haystay markaanu ka degneenu jiddo tagnay ayaa miiqaadkii waa lasoo dhaafay jidde markaanu tagnay ayaa lays eegay markii lays eegay bay qolo yidhahdeen madiine aynu tagno waa shan boqol oo kilomitr waa ramadaan waa ramadaan oo welibana dee xaramkii maka waxaad u socotaa ictikaaf shan boqol oo kilomitr sii soco haddana soo soco wakti dhanb wakti dhan baa qofka ka baxaya qolaa may miiqaadkii nagu celiya shiq bay isla noqdeen iyagoo <laughs> bartii madaarka jooga wallahi kaga tegey waanu sheega waxaan ku yidhi war waxa idiin fudud ama dhiig bixiya oo dee xoola iska gawraca ama miiqaadkii waa kane ku noqda gaari kaxaysta oo miiqaadkii tagaya lamlam ilan jidda waa masale khilaafiya weeyaan jidda inay miiqaadka ku beegan tahay oo miiqaadka iyo lamlam xuduudda ay la siman tahay iyo inayna la sinayn waa masale khilaafiya iyo lamlam baa fiican qofku inuu tago oo miiqaadkii dee rasuulka sala allahu alayh wasalam shalay aynu ku soo maraynayaan ayaynu kaga baxnay masaladaasi suwar badan bay leedahay waynu ka gaabsanay suurooyin aad u badan bay masaladaasi leedahay waxaan uga gaabsanay kitaabta dambe ayaynu u dhigan doonaa haddii rabbi ogolaado faslun wawaajibaatu dawaafi dawaafka waajibaadkiisu axadda cashara waa koob iyo toban qodob koob iyo toban waajib ayuu dawaafku leeyahay hala dawaafa markaynu nidhaa koob iyo toban qodob o ayaa ayaa fuulaya waajibaatu dawaaf kutubta waaweyn waxay noogu iman doono kani waa dee kii iska mukhtasara mukhtasaraadkii baan ku jirnaaye inay waajibaadka dawaafku sideed yihiin baa inoo iman doontaa sideed halkaa uu koob iyo ina leeyahay culimada kutubtii waaweyneed qortay waxbay bay kasii jarjari doonaanba waxba kuma sii dardarayaan waxbaa laga sii jari doonaa oo talo waa sidee ma wax khaladuu ku daray may kuma darina qaar baa laysku raacraacinoo hal layskala soo qaadi doonaa hadda uu inoo kala saarsaaray dawaafka waajibaadkiisu koob weeyaan markaa dawaafayso koob waajib baa lagaa rabaa inaad ilaashato haddii koob iyo tobankaa waajib aad ilaalin weydo dawaafkaagii dee wax jiraya noqon maayo khada iyo gef baad samaysay adawaaf o adahaara can اlxadaثayn waxaa laynaga rabaa qofka dawaafayaa labada xadaثba waa inuu daahir ka yahay labada xadaثba qofka dawaafaya waa inuu daahir ka yahay gabadhu waa inay dhiiggii caadada ahay daahir ka tahay waxaa lagu ogaaday xadiidka bukhaarigu uu wariyey rasuulku wuxuu ku lahaa gabadhii caaisha wuxuu ku lahaa ifcalii maa yafcalu alxaaj hayra anlaa taduufi bilbeyt waxaad samaysaa caaisha wax kastuu xaajigu samaynayo laakiin ha dawaafin halkee ha dawaafin beytka ha dawaafin looma ogolo dawaaf ilayn daahir bayna ahayne haddaba aladahaara can alxadaeyn labada xadad in daahir laga noqdaa waa waajib waajibaadka dawaafku uu leeyahay ah waad aragtaa qofku inuu weyse qabo janaabana uuna lahayn halkee laga qaatay qofka kacbada dawaafaya waa inuu weyse qab ku dawaafo horta ko jumhuurulculamaa baa sidaa ku tagtay haddaad adoo bilaa weyse a tidhaa kacbada waan dawaafayaa waxba dawaafkaasi kuu jiri maayo oo waajib baa kaa tegey adoo junubana hadalkeed badaaba culimmadu waxay ka qaateen xadiidka uu warinayo bayhaqi iyo nasaa ay soo saareen uu rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam adawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha abaaxa fiihi lkalaam dawaafka kacbada la dawaafayaa waa salaad laakiin salaadda wuxuu kaga duwan yahay ilaahay baa idiin baneeyey inaad isla hadashiin inta ad dawaafaysa waa la isla hadli karaa awaafka waa laysla hadli karaa salaada se layslama hadli kari jirin waa haddaba salaad hadalle oo la hadli karayo salaada maxaa loo ilaalin jiray markaa waxalla wixii salaada loo ilaalin jiray waa inaanu ilaalino waa in dahaaradii la ilaaliyaa waa in cawra asturkii la ilaaliyaa waa in qibla qaabilkii la ilaaliya inkastoo qibla qaabilka la bedelayo oo qurbi baa lagu bedelaa baa la yidhaahdaa salaada qiblada waa la qaabilaa dawaafkana qiblada waa kacbada waa loo dhawaadaa kolka saasaa loo bedelaya adahaara waa in daahir laga yahay can ilxadaayni labada xadaba waa in daahir laga yahay asqarka iyo akbarka qofka dawaafaya waa inuu daahir ka yahay qof weyse qaba ayaa dawaafka gelaya oo dhammaysanaya haddii nasiibku uu kugu dhaco oo adoo dawaafkii saddex maraya weysadu ay kaa jabto weysadu hadday kaa jabto adoo dawaafkaagii uu saddex yahay ama afar halkaana salaada way ku kala duwan yihiinoo inkastay mas'ale khilaafiya tahay xagga madhabka waad baxaysaayo waad soo weysaysan markaad soo weysaysatid qole waxay idhaahdeen albinaa baad samayn halkii unbaad ka sii wadi dawaafkaaga saddexaadood dhammaysay bay weysadii kaa jabtay afraadkii unbaad bilaabi qole waxay yidhaahdeen maya ee dib baad u bilaabi waa salaad ku jira weysadu ay kaa jabtay ragcaddii saddexaad maraya markaad soo weysaysato ma ragcaddii afraad baa idhinayd baad odhan mise dib baad u xidhan sidii oo kale dib u bilowbay ragga qaarkoodna qabaan ragga qaarkoodna mey halkii ka bilow waxaa muctamad ay rag badani qaateen in halkii un laga bilaabayo halkii unbaad ka bilaabaysaa ragga laakiin muwaalaadka shardiyaya dawaafyadu inay isku xigxigaan ragga shardiyaya waxay leeyihiin war waa salaad ay weyse kaa jabtaye dibu bilow adahaara can اxadaayn wa can inajaasai nijaasana waa in daahir laga yahay nijaasada waa in daahir laga noqdaa fii thawbihi maradiisa waa inuu qofku daahir uga yahay waxaynu ka qaadanay maradaadu inay daahir tahay xadiidkaa hadda aynu lahayn adawaafu bilbeyti salaatun salaada wuxuu shardigu ahaa maradaadu inay daahir tahay dee marka adawaafaysana maradaadu inay daahir tahay baa lagaa rabaa maradaada oo daahira baa la rabaa wa jidhkiisuna qofka waa inuu daahir yahay qofka jidhkiisa nijaas looma ogola isla xadiidkana tilmaamaya adawaafu bilbeyt salaatun jidhkaaguna waa inuu daahir yahay wamadaafihi meesha uu dawaafayaana waa inay daahir tahay madaafka halka uu dawaafayaana waa inay daahir tahay waa almadaaf madaafkan aynu arkaynaa waa ficilka daafa yaduufu facalo oo muctalo cayni bilwaawiye wey daafa yaduufu bilmasder miimiye iyo darfulmakaan miimiye ka keena maxaa la odhanayaa dawaafka laftiisa sow madaaf ma aha darfulmakaan miimiye halka la dawaafaana maxay noqonaysaa madaaf sow qaama maqaam ma ahayn daafana madaaf qaalana maqaal madaaf waa meesha la dawaafo waa darfulmakaan hadaba waa inuu daahir uu yahay wa madaafihi halka uu dawaafayaana waa inay daahir tahay barta aad dawaafayso waxaa lagaa rabaa iyaduna inay daahir noqoto haddaba eriyadu hadday nijaas tahay waxba dawaafka ugu ansixi maayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi andahira beytiya liaa'ifiina walcaakifiin andahira beytiya u dahira baa la yidhi beydkayga labadii labada nebiyow kuwa dawaafaya iyo kuwa ictikaafsanba waxaa la ogaaday dawaafkii inuu u baahan yahay dahaarat almakaan makaanka dahaaradiisii wuu u baahan yahay dee waana isla xadiidkii salaada oo kale adawaafu bilbeyti salaatun salaada halka lagu tukanaya daahir inay ahaato ayaa loo baahnaa wa satru cawrati cawrada waa in la qariyo ama la asturo xilliga aad dawaafaysa cawradaadu waa inay asturan tahay cawradaadu hadday bannaan tahay oo qof faydfaydan a tahay ama inan faydfaydani hadday tidhaah waan dawaafayaa waxba dawaaf u jiri maayo qofka cawradiisu waa inuu qarsoon yahay satrulcawra waa qodob lagama maarmaana wey satrulcawra cawrada in la qariyo ragga halkaas waxaa ku dhaca mushkilad baa runtii ka haysata xilliga dawaafka laba go-baa la xidhan yahay labadan goodee aabbayaasha awowyadeen way xidhan jireen laba qeyd oo cadcada inagu maynaan soo gaadhin ragga hadda dawaafka samaynaya dhani dhan inayna soo gaadhin bay u badan tahay laba go laba go waxaa dhaca xilligaa la dawaafayo ee dawaafka lagu jiro gu-ii hoose xudunta ayuu hoos uga dhacaya gu-ii sarena waa la soo hagoogtay oo saasaa la iskugu soo laabayoo intan shafkaa ninkii banaan qof kastood aragta haddaad u fiirsato waxa weeye intan calooshu haddaad eegto labadii go way kala kacayaan waxaad arkaysaa ninkii xuduntiisii banaanta iyo xudunta intii ka hooseysayba cawradiisii ma asturna dawaaf miyuu u jirayaa markaa ila u qaawan yihi qofku haddaba go sare inuu tala saarto ma go sare inuu ilaaliyo aad ma aha waayo ilaalintiisu way ku adkaanaysaa ka sare waxaa loo baahan yahay ka hoose inuu mar kaste kor usoo dhigo heer uu kaa hoose u la-egaado xudunta iyo inta ka hooseysa wax qarinaya ka hoose marka horeed iibsanayso ama aad xidhanayso aad ogaanaysaa go gaaban inaadan xidhanin haddaad go-a sare usoo qaado qaar baa gaagaaban oo jilibkaagii ay banaanaanayaan xaggii kale ay banaanaanayaan kolkaa go-agu go waafiya waa inuu noqdo si looga badbaado hadda go suuqa inoo yaalo la iibiyo waxay iskugu jiraan qaar khafiifa iyo qaar gaagaaban iyo qaar caadiya inta waxana dee lacagtaa ku hayso miisaankiisa waa la miisaamaa miisaankiisana laga odhanaya waa intaas sidan bustayaasha loo miisaamo kale ayaa laga odhanaya waa intaa lacagtiisuna waa intaa markaa taasay ku xidhan tahay waxa dhaca oo inta badan la sameeyaa amaanu samaynaaba go haddii lagu siiyo laba go cadcad ad qaadato iska qaado waa la bixiyaaba dee oo lacagtaadan xajkaa laga yaaba inay kuula socoto oo diyaaradduba ay kuu keento lagu yidhaho labadan go-ee cadcad iska qaado markaad qaadato qof kale u tag waxaa tidhaha hebelow soo labadii go maadan qaadanin ha ana labadii go waan qaatay haye inakeen haddaba laba kale inu soo iibsane wax wada guulaysiin lacag ad laba go qof qura ayaa laba go iibsanayay soo ma aha qof quraa laba go iibsanaya de miduu hoosta ka guntaday iyo miduu korka ka xidho qof kale aad u tegaysaayo kaalay laba go baan soo iibsanaynaay baad odhan lacagtii waad wada baxsanaysiin labadii go markaad soo qaadato waxaa dhacaya adna waxaad odhanaysaa kaaho waa mid qura labadii aad iibsateen oo kuwan waaweynan kuu sheegayo adna waxaad odhanaysaa kan isi kolkaa labadiinii xagga hoosaad ka dhiganaysiin go-an waa go soo iibsateen oo soo doorateen oo adag oo eh, maxaan ku dhaa qiimihiisiila weeyi kolkaa adna xagga hoose ka dhigo adna xagga hoose ka dhigo dee labadii go-eed haysateenna mid mid baaba ayaaba ku soo haraye barkimaba ka dhiga ka haddaad doonto eh, warkii waa dhan yahaan malaynaya kaasi waxa weeyi sida cawrada loo asturayo iyo lagama maarmaan inay tahay cawra asturku wa satrulcawra wa dawaafi dawaafka waa in laga bilaabo biاxajar اaswad xajarulaswadka waa in dawaafka laga bilaabo marka aad dawaafaysid xajarulaswadka aad ka bilaabi xajarulaswadka waa dhagaxa xajarka ah ayaa dawaafka aynu ka bilaabi haddaynu ka hor bilowno ama dhagaxa kadibba aan bilowno ilaa xajarulaswadka inta laga soo gaadhayo kuu jiri maayo wareegaasi kolka waa in xajarka aad ku beegtaa marka aad dawaafka bilaabaysid laambad baa jirta buluug aan doog ah akhdar ah oo ku xidhan laambada iyo xajarkunbaad isla eeganaysaa inay iswaafaqsan yihiin yo inay iswaafaqsanayn intaa markaad isla eegato unbaad odhanaysa halkaas ahaa xajarkii igaga beegan bartaasaad bilaabanaysaa allahu akbar baad odhan waad soo wareegeysaa markaa duco alla ducadaa doonto inta ad dawaafayso ayaad akhriyeysaa duco alla ducadaa doonto duco gaari m qur-aanka akhrisa haddaad doonto ilaaha iska bari haddaad doonto duco alla ducadaa doonto ayaad akhrisani waa runtii waa dee ilaahayna addoommada halkaa wuu kala furaayo waa lagu kala duwan yahay nin baan sanadka la kulmay saddex kun saddex kun oo jeer ayuu dawaafay kacbada saddex kun oo jeer ayuu dawaafay wuxuu joogay intii xajka qura xajkii xajkii hadda sanadkan u dambeeyey saddex kun oo jeer ayuu dawaafay ha saddex boqol maaha waa saddex kun ma doonaya inaan magaciisa sheego waxaa dhacday eh, ninkaasi waa nin soomaaliya weeyi waxaan ku ihi maalintii maxaa dawaaftaa tiro ii sheeg baan ku ihi maalintii maxaa kuu go-an ee dawaaftaa wuxuu ii sheegay afartan jeer inuu maalintii marka anu aan su-aasha weydiinaya afartan jeer buu dawaafkiisu ahaa afartan jeer xilliga xajka oo kale ee cidhiiriga badani jiro ima suuroobaan bu yidhi afartan jeer inaan dawaafe maalintii ama toban jeer baan dawaafi ama shan jeer baan dawaafi waa ma cidhiidhigaa badan dee mararka qaar oo qofku hal jeer aduu dawaafo ayay adkaanaysaa bal afar saddex kun oo jeer qofka dawaafay ka waran aad baan runtii ula yaabay aad iyo aad baan ula yaabay qur-aanku akriya inta badan markuu dawaafayo qur-aanku ku akriya waxay kutusaysaa dawaafku te mid waa kaa iska mufradke iska sunnaha ah ee qofku uu wadanayo si alla siduu doono uu u wadanayo midna waa keenan xajka la socda ama cumrada la socda een ilaalinayno ee haduu kaa buro xajkaagii iyo cumradaadii dhaawac uu soo gaadhayo wabad-u dawaafi dawaafka waa in la bilaabo bilxajari xajarka iyo dhagaxa laga bilaabo alswadi madow xajarulaswadka ayaa laga bilaabaya walintihaau waxa lagu soo dhammayni bihi isaga waa lagu soo dhamaynaya xajarka walintihaau bihi xajarkaa laga bilaabi laguna soo dhamayni xajarka markaad ka bilowdo eed isla xajarka kusoo dhammayso kow baa lagu odhanaya halkaana shalay waa inagii isku baraarujinayna cashirkeenni eelahayn markaad dawaafka bilaabayso kow ha odhan laakiin markaad dhammayso kowdhe ile waxaa kugu dhici doonto haddii kale inaad hal idil ka tagto hal idil inaad ka tagto koox idil oo dawaaf samaynaysa ayaa maalin hal idil ka tegey sheekoogii bay yidhahdeen sheekh hal baanu ka tagnay hal baanu ka tagnay wuu la socday may kamaynaan tegin waynu dhammaynaa ina dareeriya buu yidhi waxay ahayd ilan qofka cibaadadu laguma qasbi karo haddaad tidhaa haddaanku idhaa waad dhammaysay adna aad tidhaa mid baa ii dhiman yaa la raacayaa adigu waa dhammaysataa qof salaada ku jira hadduu shakiyo inuu afar tukaday inuu saddex tukaday ma kaasuu raaci mise kiisuu raaci kiisa waa inuu ilaashadaa ilan haddaan caddayn loo keenin kale waxa weye kiisuu ilaashanaya wuu dhamayn hal wareegood ku dartaa maxay ku yeelaysaa wayakudu shaaku bilyaqiin wayakudu shaaku bilyaqiin dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka buu rasuulku lahaa sala allahu alayh wasalam kolka waxa weeye haddii aad shakido inaad de haddaad shakido inaad wejiga mar maydhay iyo inaad laba maydhay maxaad ka dhigan jirtay markaad qaadanaysay oo dee waad saddex iyo lababa waad waad ku daraysay dambe kolka waxaa wanaagsan si dawaafka una u dhinmin axsan waxa ah inaad markaad dhammayso shawdka koobaad kow a laakiin markaad bilaabayso inaadan kow odhan waa la wada khaldamaya marka la bilaabaya haddii kow la yidhaah kow marka la dhameeyaa la odhanaya marka toddobada aad dhammaysay toddoba kuu buuxsamaysaa saasaa aada wanaagsan waxaa kaloo wanaagsan marka aad soo gelayso halka aad ka soo gashay ila imaam shaafici waa kii lahaa taaka hadday ka dhiman tahay xajkaagi iyo dawaafkaagi waxba kama jiraan buu noqonaya halkanaad ka soo gashay waa inaad ilaashato tiirka haddaad ka soo gasho dhinacan ka soo gashay markii dambe dhinacan haddaad ka oo xajirka halka ad ka soo gashay markaad baxayso haddaad tiirka halkiisan ka baxda kale ka waran waxbaa dhiman de masaafaa dhiman masaafaa kuu dhiman soo maaha masaafo yarbaa dhiman haddaad markaad bilaabaysa halkaa ka bilowdo eg halkaasina xajarka way ku beegantahay halkaasina way ku beegantahay soo maa halkaasaad ka bilowday halkaasaad ka bilowday maalan marka dambead soo wareegeysa soo gaadh halkaad ka bilowday soo gaadh kolkaa haddii min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib haddaadan qaadan siyaado yar haddaadan kusoo darsanba oodan halkaad ka bilowday horeyba usoo dhaafinba inta badan waxaa la sameya halkaa markaad ka bilowda hor iska soo halkaasoo kale ad ka baxaysaaba waaba loogu talagalaybo albaabadiisa kaugu wacani waa halkaasoo kaleba ka kusoo xigaa waa halkaasoo kale adan soo gaadhin baad ka baxaysaaba haddaad ka baxis kaasina waxa weeyaan ka walintihaau dawaafka waa in lagu soo gebagabeeyo bihi xajarka wa waa in la niyoodo dawaafkii in istaqala hadduu gooni yahay in istaqala waa shardi dawaafka waad niyooni ila nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama alacmaalu biniyaat camal oo dhani muxuu u baahan yahay buu rasuulku yihi niyo masaladan haddaba waa masale ay culimadu ka hadleenoo qole waxay idhaahdeen dawaaf oo dhan baa niye u baahan oo xilliga aad xajka gudanayso xajka markaad gudanayso maalinta aad dawaafaysid xajarka markaad hor tegto ee dawaafka bilaabaysid waa inaad niyoota inaad dawaafkii bilaabaysid xajkaaga haddaad niyadaa ka tagtana nin wareegay unbaa tahaye waad jimicsanaysaye waxba cibaada kuma jirto xajkaagiina waa laguu leeyahay buu noqonaya waa haddaad niyadaa dawaafka ka tagto qolo halkaasay mariyeen qolona waxay idhahdeen warmeyi maadaamoo dawaafku rukni uu yahay arkaantii xajka ka mida si guudna xajka aad usoo niyootay oo inama alacmaalu biniyaad buu rasuulku yidhi xajka markii aad xidhanaysay aad dee soo niyootay dawaafkiina qayb ka ay tahay war dawaafku niyo gaara uma baahna sujuuddu ma niyay kaaga baahantaha iyo rukuucda iyo salaada dhexdeeda markaan marayno waxalla waxay kaaga baahan ma jirto qolo way u baahan tahay bay qabaan qolona uma baahnabay qabaan waxaynu leenahay waxba dawaafku niyo uma baahna marka uu xajka kamid yahay ama cumrada uu kamid yahay sheekheenaniba sidaasuu yidhi laakiin dawaafku hadduu yahay dawaaf iska sunnoah oo gaar aad u samaynaysid ama naderba ka dhigo ama sunnaba ka dhigo oo haddii aad ku nadertaba kacbada inaad dawaafto ama adan ku nadrina aad iska dawaaf sunnoah un aad iska gasho oo dawaafto dawaafkaa keligii ihiniyuu u baahan yahay in istaqala sheekheenu yidhi markaa hadduu dawaafku mustadil yahay niyuu u baahnaanaya hadduu dawaafku cumro la socdo ama xaj la socdona niyo waxba uma baahna waana mas'ala khilaafiya wa niyatuhu waa in la niyoodo inaad dawaafaysid in istaqalla haddii uu gooni yahay uu dawaafku madax bannaan yahay uu ka madax bannaan yahay ayo oo ayo ka madax bannaan yahay xaj iyo cumro uu ka madax bannaan yahay wa muxaadaatuhu lilxajari dhagaxa waa in la qaabilo ow bacdihi ama bedhkii waa in la qaabilo cinda niyati marka aad niyoonaysad xilliga niyada waa inaad xajarka ku beegan tahay ood qaabilsan tahay ama xajarka qaybtii aad qaabilsan tahay waa markaad niyoonaysad cinda niya waa in wajabad hadday waajibtay niyadaasi niyadu culima goormay waajib tahay waa in istaqalla qodobkii horunbaa meesha u yaalla wajaclulbeyti kacbada waa in laga yeelo markaad dawaafaysid can yasaarihi dhinaca bidix waa in kacbada laga yeelo fii jamiici dawaafihi dawaafkiisa oo dhan maaran isagoo maraya tilqaaa wejihi wejigiisa halka qaabilaysa maaran tilqaaa wejihi halka kusoo qaabilaysa adigoo maraya waxaa lagaa rabaa xilliga dawaafka kacbadu waa inay xaggee xigto xagga bidixda waa inay kaa xigto markaad dawaafaysid waxaan la ogolayn kacbadu inay kaa xigto xaggee xagga midigta inay kaa xigta lama ogola haddaad xagga midigta ka dawaafto dawaaf kuu jiriba maayo laakiin siyaabo badan baa loo sawirtaa qof xagga midigta ka dawaafaya haddii ilmo yarad qaado oo dawaafsiinaysa ilmo yar ilmihii yara haddaad qaado ood madaxiisa xaggan usoo jeediso saa u qaado saw ilmaha yar saa looma qaado mararka qaaroo madaxu xaggan uma jeedsado ilmaha yaree kugu soo jeeda ee dawaafsiinayso xaggay kacbadu ka xigtaa horta ilmaha yar agu ujeeda aduu kugu soo jeedaa adiga bidix way kaa tahay laakiin ilmaha yar kacbadu xaggay ka tahay ilmaha yar de kugu soo jeedaa kacbadu midigtay ka tahay dawaafu ma jiro markaa waxaa lagu suurayn karaa haddii qof aadba carabiyadan dadka lagu riixo haddaad qof ku riixayso oo qofki intaad carabiyadda aad dhex dhigto ama ad shay lagu riixo aad dhex dhigto aad soo jeediso dib u riixdo xageebuu ka maraya kacbadii midig suurtagal maaha waxaa kaloo lagu sawiran karaa wadaadada dadka xajisiinaya qaar baa jira gacmaha isqabsada ama dadka marka la tebayo ama la tirinayo oo kale dad baa jira iyagoo xagga hore saa isku haysta dib usoo jeedsada waxaad arkaysaa qofkii kacbadu ay xaggan ka xigtay baa is dadkii muu kala hadhay dib buu usoo jeedsanaya isagoo dibdib u socda ayuu wareegaya wadaadkan dib u socda xaggey kacbadii ka xigtaa midig bay ka xigtaa intuu dooni ha socdo haddii uu dibba u socdo sawkan maaha kacbadii ay midigta ka martay waxaa loo baahan yahay inta aad wareegaysidoo dhan kacbadu inay xaggee kaa xigto bidixda haddaba adigoo kacbada bidixda ay kaa xigto haddii aad daymooto ka waran daymadaasi ma waxba may wax alla waxay yeelaysa daymadaasi ma jirto xaggeed u marka lagu leeyahy kacbadu bidixday kaa xigtaa tilqaaa wejiga xagga wejigaaga markaad u socoto waa ina kacbadu bidixda kaa maqtaa xagga wejigaaga markaad u socoto bidixda kaa xigi wajaclulbeyti beytka waa in laga yeelo can yasaarihi qofka bidixdiisa waa in laga yeelo dhinaca bidix ayuu qofku kacbada ka yeelayaa fii jamiici dawaafihi dawaafkiisa oo dhan waa inay kacbadu bidixda ka xigto maaran isagoo maraya tilqaaa wejihi wejigiisa waxa soo qaabilaya isagoo maraya wa kownuhu waa inuu ahaado khaarijan mid ka baxsan bikulli badanihi jidhkiisa oo dhan wa thawbihi iyo maradiisa oo dhan almutaxariki ee dhaqdhaqaaqaysa bixarakatihi xarakadiisa ku dhaqdhaqaaqaysa can ilbeyti beytka waa inuu kala baxo wاlxijri xijrigana waa inuu kala baxo xijratu ismaaciilna waa inuu kala baxo washaadarwaani shaadarwaankana waa inuu kala baxo waxaa lagu leeyahay kacbada ilaahay wuxuu ina amray dawaaf rabbigeen wuxuu aayad qur'aana ku yidhi walyadawafuu bilbeyt اlcatiiq waa maxay walyadawafuu ha dawaafeen waa maxay maadada ereyga dawaaf a ah, maxaa loo yaqaanaa luqadda macnaheega awaafg maxaa tahay walyadawaf bibeyt اcatiiq awaafku horta sidiisaba waa maxay awaafg maxaa tahay awaafku waxa wey shayga inaad dibadda adoo ka jooga aad ku dul wareegto la diidayaa haddaba kacbada ka waran haddaan kacbada aan dhex maro oon dawaafaya inta eh, kacbadu laba albaab bay lahaan jirtay sidii la ogyahay mararka qaar laba albaabbay lahaan jirtay haddii kacbada intaan saa u soo wareego aan ka gaabsado oo albaabkana aan ka galo kaana aan ka baxa ka waran ma dawaaf baa may haddii kacbada inta dhisan waa shan mitir baan filaya kacbadu kor ahaan intay udhisan tahay kacbada inta dhisan iyo xijru ismaaciil xijru ismaaciil laba albaab bay leedahay xijru ismaaciil laba albaab bay leedahay albaab laga galo iyo albaab laga baxo kacbada dhiskeegiio sidaasoo kale ah sida kitaabkaasi uu yahay oo kale ah kacbadiio sidaa u dhisan ayaa shaamiyaanka oo labadaa rukni ah ayaa intaasay kacbada dhiskeyga ku joogtaa wakaa dee taagan intaa in la eg mobeelkaa in la eg ama ka dheero saas oo kale ah oo waxaa jira gidaara gaagaaban leh oo adiga halkaa caloosha kuu gaadhaya ama xudunta kuu gaadhaya ayaa jira oo intaa kale kusii darsan intaa kale haddaba ee dhinacan ka xigta waqooyiga way dhisan tahay gulubyo dhaadheer baa ku xidhan intaa iyadoo dhisan laba albaab bay halkan ku leedaho kacbada dhiskeega iyo intaasi halkay iska galaan albaaba ka banaan halkaa kalena albaaba ka banaan haddaad kacbada markaad ku wareegaysa albaabkan ka gashood kaa kale ka baxdo dawaaf kuu jiri maayo waayo waxaa la ogyahay xijru ismaaciil oo intanihi inay kacbada ka tirsan tahay baa la ogyahay kacbada ayay ka tirsan tahay kacbada lafteeda haddaad seeskeyga ku dul joogsato ka waran seeska kacbada oo say talow suurtagal u tahay kacbadoo la dumiyey ilan waaba la dumin doonaayo waa la og yahaye haddaad u xajido ood adigu seeskii ka warran seeska dul cararto seeskiiun haddaad dul carar maa dawaafaysaa mayma dawaafaysid waa inaad dibadda ka joogtaa haddadanay suurtagal tahay shaadarwaanku waa maxay shaadarwaanku waxaa jira kacbada xariirtan la huwiyo somaydaan arag xariirtaa kacbada saaran ee la huwiyaa xadhkaa ku xidhan xadhkaha ku xidhan halkee loogu xidhay kacbada hareerteeda waxaa jira wax yaroo catabad aad moodo ama kaabadaheennan oo kale laale eg oo kacbada hareerteeda raacsan oo biro aad u ad adag biro aad u ad adagoo saa u laaban ayaa oo shub ayaa lagu shubay shubkaasaa biraha lagu dhex shubay xadhkahaa kacbada qabanaya xariirta saaran shubkaasaa lagu xidhaa shaadirwaanku haddaba waxa weye shubkaa shubkaa laftiisaa shaadirwaan la yidhaahdaa haddadan dush waad dul mari kartaa shubkaa hadda waad ku joogsan kartaa haddadan aynu taaganahay haddaba haddaad kacbadun kacbaday ka tirsanaydoo qureesh baa horey uga yaro guurtay horaa looga yaro guuri haddaba haddaad haddadanba dul marto meelaha qaarna shaadirwaankaasi hadda wuu jiraa meelaha qaarna ma jiro xagga xajarulaswadko kale maleh oo ma jiro laakiin dhinacyada kaleo dhan way leedahay haddaad tidhaa shaadirwaankaasaan dul marayaa haddaad tidhaa kuu jiri maayo dawaaf oo dawaafkaagi isnama jiro waxaynu haynaa kacbada inaan dibadda ka joogno ayaa layna amray laakiin inaan gudaheega gala looma baahna kacbada ka waran haddii dhiskeega inta qaybta saroo dhan la dumiyo adigoo dibadda ka maraya gacantaada aad dhex geliso eega gacantaad saa u kala fidisay saasaad u dawaafaysaa gacantaadi halkay ku dhex jirtaa hawadii kacbada saw ma aha ma madaaif baa tahay marka dibaddaad ka joogtaa dibadda kama joogtid kuuma jirayo dawaaf waa inaad gebi ahaan dibadda ka socotaa gebi ahaantaada wuxuu sheekhu yihi wa kownuhu waa inuu ahaado khaarijan mid ka baxsan waa inuu ahaado bikulli badanihi ka saaray jidhkiisa oo dhan wa thawbihi iyo maradiisa almutaxariki dhaqdhaqaaqaysa bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa can beytka waa inuu ka saaro walxijri xijru ismaaciilna waa inuu ka saaro wshaadarwaani shaadarwaankana waa inuu ka saaro wa kownuhu waa inuu ahaado daakhila lmasjidi masaajidka gudihiisa masaajidka dhexdiisana waa inuu ka dawaafo waxaa la diidayaa haddaad tidhaa ka waran anu maanta waan dawaafayaayoo cidhiidhi badan baa jirt jire e waxaan ka dawaafaya masaajidka dushiisa sare masaajidka intaad albaabkiisii ka baxday ayaa tii masaajidkaabaan ku dawaafi masaajidka laftiisa ayaabaan ku dawaafi baa tidhi dawaaf kuu jiri maayo daakil masjid inaad ka dawaafaysid waa lagama maarmaan daakil masjid dawaafkaa inuu ka dhacayo wa kownuhu waa inuu ahaado daakhila masjidi masaajidka gudihiisa haddaba masaajidka gudihiisa haddaad ka dawaafaysid ama u dhowow kacbada ama ha u dhowaanin inaad u dhowaataa waa wanaagsan tahay laakiin haddaadan xataa u dhowaanin wax mushkilada oo ay leedahay ma jirto dabaqa sanaad ka dawaafi kartaa kuwa dhexe curyaamiintaad ka dawaafi kartaa dusha sare ayaad ka wareegi kartaa laakiin masaajidka haka bixin de masaajidka haka bixin masaajidka gudihiisunbaa lagaa ogol yahay wa kownuhu waa inuu yahay daakhila masjidi masaajidka gudihiisa wa kownuhu waa inuu ahaado dawaafkuna sabcan toddoba yaqiinan lahubo toddoba lahubo ayaa lagaa rabaa toddoba shaki leh haddaad waan ku wareegaya ama waan ku dawaafaya suurtagal maaha wa kownuhu sabcan yaqiinan toddoba lahubo ayaa loo baahan yahay wacadamu sarfihi dawaafka yaan loo leexinin liayrihi ayrkii cadamu sarfihi liayri waxa weeye haddii adigoo dawaaf isleh uu qof kaa lumo islaantii ama odaygii oo kula socday baa kaa lumay halkeed ka raadini kacbada hareerteedun baad cararto dawaaftay niyadaadii dawaafkii waad ka leexisay oo raadintii waalidkaad ka dhigtay toddoba jeer haddaad kacbada sidaa u garab cararto u garab wareegto sidii dadkii dawaafayay unaad ka dhex raadiso dawaaf kuu jiri maayo ilan waa saarif baad ka samaysee raadin baad u bedeshee dawaafba maaha kaasi wa cadamu sarfihi sarfi la-aantii baa la rabaa ligayrihi ayri ayri dawaaf aan loo sarfinin halkaa waxaynu kaga baxnay waajibaadka dawaafka kacbadu uu leeyahay sacyigiibuu halkana doonayaa sheekhu inuu inoo bilaabo qofku markuu sacyiyayo maxaa laga rabaa waajibaadkiisu waa maxay faslun wa waajibaatu sacyi sacyiga waajibyadiisu sitatun waa lix sacyiga waajibyadiisu waa lix wa waajibaatu sacyi sacyiga waajibaadkiisu sitatun waa lix sacyiga waajibyadiisu أن lix an yabdaa waa inuu ka bilaabo bisafa buurta safa waayo xadiis buu rasuulku ku yidhi waxaad ka bilowdiin halkuu ilaahay ka bilaabay ilaahayna wuxuu ka bilaabay ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah safa iyo marwiba waa shacaa'irtii ilaahay ina safa buu ilaahay ka bilaabay safaynu ka bilaabi haddaba haddaad marwe ka bilowdo waxba kuma jirayaan shawdkaasi kuu jiri maayo safe markaad soo gaadheedka safe ka bilaabayso ayuu kuu jiraya kow kuu noqonaya an yabdaa waa inuu ka bilaabo bisafa safa sunayaal baa jiro sunayaasha sheekhu uu ka aamusay aad u fara badan baa jira sunayaaha hadda inagu ma qaybayn waajibaadbaynu qayb maxaa saxmaya un baan maxaa haddaad ka tagto uu xajkii khaladkaa gelaya ama sacyigii khaladkaa gelaya un baan eegeynaa o waa inaad safa ka bilowdo wayaktimo wuxuu ku gebagebaynayaa bilmarwati marwe buurta marwena wuu ku khatimaya eeg waxaa jira qaabkan wanaagsane hadda loo nidaamiyey wuxuu keenay in laba wado la maro laba wadoo saa isku barbar gala weeyi markaad safe ku taagan tahay eed xagga marwo sii eegtid safe markaad taagan tahed marwo sii eegtid waddada midigtaada martaa waa dariiqaa safe ka tegaya waddada bidixdaadana waa ka marwo ka imanaya markaad safe isku taagteed kacbada maha markaad eegtay markaad sii eegtid marwa midigtaada yaa maraya safa bidixdaadana yaa maraya marwa hadaba midigtaada dadku xaggaa un u socdaan xagga aad ujeedun bay usocdan waa kii safa dadkii safa tan bidixdana waa tii marwo ka imanaysa dadku way soo socdaanu waa la kala leexiyey sii socodka iyo soo socodkii baa la kala leexiyey dhexda waxaa u banaan sidaynu aragnay in yaroo gawaadhidan yaryar ee carabiyaadkan curyaamiintu ay maraan oo isna kala leexdo oo yar baa jiro oo labada dariiqee waaweyn u kala dhexeeya haddaba waxaa jira dad baa mooday in labadan wado la kala leeyahay waxay moodeen taa midigta maraysa ee safada dadku ay sii socdaan inay safuuni leedahay tanna inay marwuni leedahay bay moodeen ma aha sharciga xeerkiisa ka qoran xeerka qoran markaan doonayno ee sharcigu ina amraya markaan doonayno waxaa lagu hi asacyu bayna safa walmarwa eekada safa iyo marwe dhexdooda waa inaad carartaa safaay maxaa tahay bal haddaa ninoo halkan istaag sheekh maxamed halkan istaag iyo sheekh caamir ima sheekh eh, xamsi haye waxaan eegeynaa safa iyo marwe dhexdooda isqaabila uun qof isa sii eega ma is eega is eega labadaa qof intaa udhaxaysa haddaan kaa ka soo qaadno buurtii safe inuu yahay kana aynu ka soo qaadno buurtii marwe inuu yahay asacyu bayna safa walmarwa waa inaan halkee marnaa eeg waa inaan marnaa xariiqan ee ku beegma welibana intaa labada qof dhexdooda la odhanayo waa loo dhexeeya unbaad maraysaa bal sheekh caamir halkan mar halkan mar halkan caadiga amar ah hadduu halkaa sheekh caamir maro mmey halkaa maaha iskaba ag marba labadoodaba ag garabkuunu saar garabka sheekh caamir hadda uu saciyaya soco uu saciyaya miyaan odhanaynaa ma saciyayo waayo muxuu ka baxay baynadiibuu ka baxay baynadii eeg hadda baynadiibuu ka baxay dariiqaa haddii la ballaadhiyo labada buurood udhaxeeya oo dariiqaasi buurtaa uu ka baxo dhinacaa uga baxo kanna uu buurtan ka soo baxo waa mas'ale aad looga dooday inta ka baxsani ma aha sacyi waayo dee labadii buurad ka baxsan tahay sidaa darteed culimada sacuudigu beri dhaweyday waasicinta samaynayeen tan safa ay waasicinayeen waa laysku qabsadayba culimadu way diiday waxay tihi war naga daaya laakiin cidhiirigii badnaayee jiray markii la arkay cidhiirigii badnaa wax yar baa culimada ogolaaday dowladdaa qaadatay oo maslaxad baanu u aragnay in xujayda loo faalaliyo tihi laakiin culimadu badan badankoogu berigaa way diideen sida darteed qoladii ilaa hadda diidadii culimada qaadatay dariiq uray ka noqnoqdaan kanay ka shikiyeen kale ee lagu darayo waxay yidhaahdeen warkii rasuulku ogaa cidhiidhi baa noo ahaadee anagu kaa unanu iska cararno kaas baanu maraynaa dee berigii hore laga saxiihi jiray kii un baanu maraynaa adigu almuhim maslaxaddaa keenaysa markuu shaygu buuxsamo masaajidku markuu buuxsamo in dibadiisa lagu tukan karayo maslaxadda ayaa keenaysa xeerka la ilaalinayaana waxa weye labada buurood beynkooga wixii noqonaya beyinka labada buurood wixii noqonaya haddaad laakiin iyadoo kuu banaan ad ka baxdo oo waddo yarad samaysato oo labadii buuroodba dhinacaa ka kala maraysa taasi waxa weeye sacyi lagu tilmaami maayo ama waa sacyi odhan mayno qodobka aynu haynaana horta waa qodobka waxa weye sacyigii ayaynu kolkaa maraynaa wa waajibaatu sacyi sacyiga waajibyadiisu sitatun waa lix qodob lix arrimood oo sacyigu uu leeyahay ayaa jira oo waajib ah waa lix arrimood lixda arrimood ee sacyigu uu leeyahay sida inoo muuqata waxaa ka mid a an yabdaa bisafa buurta safa inuu ka bilaabo wa yakhtimo inuu ku gebagebeeyo bilmarwati buurta marwana waa inuu ku gebagebeeyo safa ayuu ka bilaabi marwana wuu ku khatimi dariiqa safa inta la maro ma xasuusan tihiin culimo dariiqaa safa imise jeer baa la maraa waxaa la maraa afar jeer afartuba waa witri afar jeeroo tiro isdhimana baa dariiqaa safe midigta la maraa dariiqa marwana saddex jeer saddexduba waa tiro isla eg oo shafciya koobaad halkeed mari safa saddexaadna halkeed mari safa shanaadna halkeed mari safa toddobaad halkeed mari safa dariiqa safa imise jeer baad martay markaa afar jeer baad martay waa afartii witriga ahayd tiradays dhiman dariiqan mar marwe ka imanaya ka marwe ka imanaya soo noqodkaaga marwe waxaad ka soo bilaabaysaa saddexda tirada buuxdo ah labaadka iyo afraadka iyo lixaadka layskumaba khaldamaba markaa waxaad odhanaysaa un saf marwiya waa ii kala cad yihiin ubaad odhanaysaa waykhtimo wuxuu ku khatimayaa bilmarwati marwe ayuu ku khatimi wa kownuhu waa inuu ahaado sabcan toddoba yaqiinan la hubo toddoba la hubo ayaad wareegeysaa bixasbi dahaabi tegidda waxaa laga xisaabinayaa maratan mar safa markaad ka tagteed marwada gaadho waa kow walcawdati noqodkana waxaa laga xisaabinayaa ukhraa mar kale tegidda iyo noqodka labadaaba waa la kala duwayaa waqaطcu jamiici اmasaafa masaafada oo dhan waa in la gooyaa masaafada bayna safa walmarwa safa iyo marwe inta udhaxaysa dhammaan waa in masaafadaa la gooyaa waa in la gooyaa macnaheegu waa maxay ti ay marwe in yari kaaga dhiman tahay haddaad tidhaa halkan aan fadhiisanaya ama waan dhammaystay lagaa yeeli maayo aad bay u dhacdaa runtii waa khatar waxaa laga yaabaa dumarka oo kale intay daalaan inay markii toddobaad iyagoo dariiqii safa maraya marwana ay u muuqatay inta yar u jirto inay daalaan oo intay fadhiistaan albaabkan ugu dhown ay ka baxaan kii marwaba inayna ka bixin albaabkan waa toddoba noo ahayd so maaha kan inaga saara de kanubaa laga baxaya mushkilad ma leh halkan biyaha samsamka ee safa iyo marwe dhexdooda yaala waa halkii loo baahnaa in la maro un wey wa alle wax mushkilada ma waad maraysaa waanaad ku leexanaysaa wax dhibihina ma jiraan laakiin adigoon marwe gaadhin albaabadan ka sokeeya haddaad ka baxdo masaafo qadcul masaafadii baa kaa dhiman masaafadii maadan wada marine oo maadan wada goynine masaafadii waxbaa lagugu leeyahay baa lagu leeyahay waqadcu jamiici masaafa masaafada dhammaanteed waa in la gooyo bayna safaa safa iyo walmarwati marwe dhexdeeda ah safa iyo marwe dhexdooda waa in la wada maraa wa kownuhu waa inuu ahaado min banilwaadi sacyigu waa inuu noqdaa dooxa bartankiisa banlwaadi dooxa bartankiisa la maraya nuhu min bani lwaadi waxaa la diidaya haddaad waadiga ka baxdo oo dusha sare aad u wareegto ama hoostaba aad wareegto wa nuhu min bani lwaadi dooxa bartankiisa waa inuu ka ahaaday wa cadamu saarifi saarifna waa inuuna jirin wax leexiya canhu sacyiga wax leexiyana waa inuuna jirin adigoo safa dul taagan oo ducaysanaya oo oh, allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu ducooyinkii sunnaha ahaa adoo akhriyaya hadday ummadi xaggaa kaaga soo jabto ummad baa xaggaa kaaga soo jabtay waad aragtaa ummaddaa yaacaysa adna orod waaad is waa laga yaacaya ka cararo orodun baad isdhigtay safiya marwe dhexdooda waa sii carartay cararkaasi ma sacyi buu ahaa mise baxsad buu ahaa ya baxsad buu ahaa kuuma jiro kuma jiro salmaan baa si fiican ufahmaya aan umalaynaya baxsadkaasi wa wa waa khatar meyi habeen baa nala helay annagoo bartaa marayna ayaa nala helay markaasaa ilaahay cilmigiisa kal hore ahaydoo qolada shiicadu waa imtixaan way qayliyayeenoo waa la baxsanayuun inta la qayliyey unba nalagu soo yaacay waxalla waa maxaad samayn anigu waxay sameeyey tiir yar baan ku gabaday markii dambe tiir yar ayaan ku gabaday kabta cararaysa walahi wa intaa in leeg baa maalintaa lagu badbaaday ilaahay unbaa ummadda badbaadiye waa waa loogu talagalay in waa laga cabsiinayey intaasoo jeer bay kala hore dhacday waa la dhimanun haddaba haddii aad cararto oo cararkaasi uu kuu weheliyo egsaarif baa yimid sacyigii waxbaa ka sarfiyey sow maaha waa nin doonayey faatixadii intuu dhameeyey inuu rukuuco faatixada markuu dhameeyo halkuu ka rukuuci lahaa isagoon weli rukuucin unbay isku beegantay madfac laga dul rido gabadkii unbi waad rukuuci lahayd uma jirin somaa rukuucdu kana haddaba isagoo bilow isla socodkii haddii halkaa laga soo yaacu orodkii ku daro uu isna cabsidaa la cararo waa saarif baa jira wa cadamu saarifi saarif la-aantii weeyi canhu isaga xaggiisa wax saarif oo inaga sarfiyaa waa inuuna jirin wa an yaqaca sacyigu waa inuu dhaco bacda dawaafin dawaaf debedi waa inuu dhaco dawaafka oo saxiixin saxiixa dawaaf saxiix a ah waa inuu sacyigu daba dhaco maxaan uga jeedaa sacyigu dawaaf waa inuu daba dhaco sidiisaba madhabku wuxuu qaatay sacyiga waxaa lagama maarmaana inuu yahay bacda dawaaf kolka ama dawaafulifaaduu daba dhacaa ama dawaafulquduum buu daba dhacaa waynagii shalay lahayn haddaad dawaafulquduum la timaad ood sacyiga raacsato maalinta tobnaad ee ciidda ah markaa dawaafto kacbada sacyi laguguma waad iska nasani sacyi laguguma waad iska nasani waynagii nidhi halkaana fasalkaasi wuxuu inagaga baxay sacyiga iyo waajibaadkii looga baahnaa oo lix qodob ahaabuu kaga baxay wuquufka ayuu haddana sheekhu doonaya iyo waajibaadkiisa inuu inagala hadlo alwuquuf bicarafa iyo waajibaadkiisiibuu doonayaa inuu inoo sharxo faslun wawaajib wawaajib lwuquufi wuquufka iyo taagnida waajibkeegu bicarafata carafa la istaagaa waaxidun waa midun carafa marka la tegayo halun baa lagaaga baahan yahay buu ku yidhi wa huwa kaasi wujuudulmuxrimi muxrimka jiridiisa weeyi bihaa iyada dhexdeeda uu jiro laxdatan daqiiqad qura bacda zawaali yowmi carafa maalinta carafa cadceeddu intay cidhka bartamihiisa xaggan uga badatay ilaa duluuci fajri yowmi naxri ilaa maalinta ciidda ee dhuundhowga ah fajriku fajarku intuu ka dilaacayo aduu qof muxrimoo xaj xidhay inuu meesha tagun baa loo baahan yahay qof muxrima oo xaj xidhay inuu halkaa tagaa loo baahan yahay kolka waxaa lagaa rabaa inaad muxrim tahay adoon xajka xidhan haddaad carafo tagta ka waran may kuu jirtaa hadda xajba maada niyoonin kuuma jirta dee muxrimba maadaa ah carafo xilliga lagaa rabo inaad tagtaana waa maalinta sagaalaad cadceeddu markay tahay duhurka wixii ka dambeeya duhurka wixii ka dambeeya carafana xuduud la yaqaanay leedahoo boodar baa ku taagan carafo boodar baa jira boodhkaasaad akhrisanaysa inuu carafo tahay inayna carafo ahayn masaajidkan rasuulku labada salaadood ku jamciyey duhurka iyo casarka uu ku jamciyey ee masjidu loo yaqaan masjidu namira loo yaqaan ee dooxa ku dhex yaala labada qofe isku ag tukanayu midna carafo jooga midna una carafo joogin masaajidka xadkaa kala bara masaajidku wuu weynaadayo xadkiibaa kala bara xadkii carafo iyo carafo keyrkeed kala barhayey kolka waxaa laga yaabaa safkan inuu darafkaasi uuna carafo ahayn darafkanina uu carafo joogaa laga yaabaa way dhici kartaa inuu sidaa u qaybsan yahay waxaynu qaadanay haddaba qof muxrima oo carafo yimid duhurka dabadii hadduu maalintii ka soo gaari waayo ilaa habeenka tobnaad fajarka subaxdu intuu dilaacayo waa loo tirinaya oo waa u sax weeyi qofkaasi hadduu doono cid buuba daydayayaaba aduu waxba ma ogide cid baa kaa lunto waa daydayaysoo bacda duhur adoo raadinaya waalidkaa unbaad carafo gashay xajkii wuu kuu jiraa haddaad doonto dhakhtar baaba taallayo ambalas baa lagugu soo qaaday adoon gerinayn meel lagu geynayo unba carafo lagu soo mariyo waa lagu celiyun war wuu kuu jiraa culimadu waxay isweydiiyan haddaad diyaarad ku dulmara ka warran bay yidhahdeen anoo muxrima haddaan hawadeeda un diyaarad ku dulmaro miyayna ii jirayn bay yidhahdeen waa heer la gaadhsiiyey carafo xuduuddeedaa haddaad soo gasho inay ku jirayso waana xuduud la yaqaano weeye gelinka hore laakiin waa mas'ale khilaafiya madhabku wuxuu qaatay inayna jirin carafo rasuulkuna sala allahu calayh wasalam wuquufkiisu bacda zawaal buu ahaa dee rasuulku wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum aniga iga qaata buu yidhi maxay manaasigtiinna iyo qaabka aad u cibaadaysanaysiin eed xajka u gudanaysiin wa waajibu lwuquufi wuquufka waajibkiisa bicarafata la istaagaa waaxidun waa mid wa huwa kaasina wujuudulmuxrimi qof muxrima jiridiisa weeyi uu joogo bihaa ay fiihaa dhexdeeda laxdatan daqiiqad qura oo bacda zawaali yowmi carafa maalinta carafa intay cadceedu ka zuushay cirka bertamihiisa xaggan uga badatay ilaa duluuci fajri yowmi naxri ilaa maalinta dhuundhowga ah intuu ka dilaacayo waagu maca kownihi isagoo ah ahlan mid ehel u ah lilcibaadati cibaado inaad ahliyatcibaada laga rabaa waxaa la diidan nin waalan haddaynu laba marayo cadcad usoo xidhno oo nidhaa carafe ha yimaado suurtagal ma aha ma isagaa ahliy ahlba u al cibaadada ehel uma aha qofkaasi halkaana waxaynu kaga baxnay carafa qofka tegey waajibaadkiisii wuxuu ahaa aad buu usoo koobay sheekhu laakiin axkaam muhiim ah ayaa halkaa ku jirta faslun waa gebagabadiibuu sheekhu marayaaye xaajiga maxaa ka reeban ama muctamirka maxaa ka reeban qolo toban qodob toban qodob bay yidhaahdeen qolona toddoba qodob bay yidhaahdeen qoloba qolona sagaal qodob bay yidhaahdeen haddaad tahay xaaji ama muctamir maxduuraad baa wax maxduuraatulixraam la yidhah baa oo inta aad xajka ku jirto ama aad cumrada ku jirto aan lagu ogolayn marnaba in lagaa helo waa maxduuraatulixraam baa la odhanaya qaybahaa aad iyo aad inuu qofku iskaga dhowro uu iskaga ilaaliyo ayaa aada ula gudboon faslu wayaxrumu waxa على ah cala almuxrimi qofka muxrimka ah waxa xaaraan ka ah bilixraami bisababi alixraam ixraamka iyo xarmashada حج waxa xaaraan kaga ah casharatu ashyaaa toban shay toban shay baa xaaraan inaga ah kol haddaan xajka xidhanno toban shay ayaa inaga reeban oo mamnuuc inaga ah haddaynu xajkaba xidhanno awaluhaa midkood ama ka koobaad lubsulmakhiid waa dhar soo la tolay in la xidho dhar la tolay in la xidhaa waa qodobka koobaad wuu inaga reeban yahay haddaynu nahay dadkii muxrimiinta ahaa waa kow rasuulku sala allahu alayhi wasalam si cad buu u diiday oo su-aal baa la weydiiyey waxaa la weydiiyey maa yalbasuhu lmuxrim qofka muxrimka ihi wuxuu xidhanayo ama wuxuu xidhanayo rasuulka markii la weydiiyey nin muxrimi muxuu xidhan wuxuu ku jawaabay wuxuuna xidhanaynin wuxuu yihi qof muxrim ihi kamiis looma ogola oo cimaamad looma ogola oo koofiyad looma ogola mukhiid oo dhan adigu looma ogola sirwaal baan laguu ogolayn oo nigis baan laguu ogolayn oo shaar baan laguu ogolayn oo wax alla wax lagaaga ogolaya waxaasoo dhan ma jiro waa haddaad tahay lab dharka makiidkaa wa cidda loo diidaya waa labka ama dhadig hadduu qofku yahay dhadig hadduu yahay waxaa la odhanaya waxaa doonto inanay iska xidho oo cawradaada asturaya laakiin markii la yidhah waxaa doonto aad xidhan kartaa haddii ay dhaji soo xidhato oy tidhaa waxaa doontaa aad xidhan kartaabaa laygu yidhi dee markii horeba laguma ogolayn baa laleeyahay ka wixii sharcigu marka hore kuu ogolaa oo dhan baad xidhan keliya waxa kaa reeban laba arrimood laba arimood way kaa reeban yihiin o waxa kaa reeban niqaab marka hore waad xidhan karaysa laba waxa kaa reeban qufaazayn gacmogelis baa kaa reeban gacmahaagaa inaad waxgeliso iyaguna way kaa reeban yihiin inanay wixii kaloo dhan waad iska xidhan kartaa xijaabkaaga hamoodin in shardi ay tahay xijaab cad dumarka qaad baa u fahmay maadaamay raggii laba go-o cadcad xidheen annagana xijaabkana loo ogolaaday waa xijaab cadcad bay yidhaahdeen kolkaasay wada tosheen xijaabo wada cadcad dumar bal wada cad eega mararka qaar baad arkaysaa xaqiiqatan xijaab wada cad dad xidhan waanu xarmanay anaguna caddaanka ah ayaanu ku xarmanaynaa shardi maaha dumarku inay xijaab cadcad soo xidhaan midabkuu dooni ha noqdo wax markii horeba sharcigu u ogolaa unbaa loo ogolyahay kow lubsulmakhiidi dhul dharka makhiidka ee tolan xidhashadooda waa xaaraan lidakari la baanina xaaraan ka yihiin makhiid looma ogola wax tolan baan laguu ogolayn waxaa lagaaga saamaxay muraayadihii indhaha waa kuwa cafis muraayadaha indhaha haddii indhuhu ay daciifku yihiin ama aad xaragaba u qaadanayso waxa weeye aduu muraayadahaasi waa kuwa cafis iska xidho saacadda aad waktiga ku ilaashanaysaana waa kuwa macfis saacaddaada lafteedana waad iska qaadan kiishka yaree dhexda lagu xidhanayo ama suunka dhexda lagu xidhanayo waa kuu macfi waxa yare lacagta lagu ridanayo ee ama shandad yar ha ku ahaato ama wax lamid a ah ha ahaatee garabka la sudhanayo isna waa kuu macfi intaaba macfi bay kuu yihiin laakiin waxaan intaa ahayn ha u dhawaanin intaa waxaan ahayn ha u dhawaanin saacadda waxay yidhahdeen waxaanu uga qiyaasanaynaa xujayda calaamad yar baa lagu xidhaayo halkaa gacanta loogu xidhaa wixii calaamad ahaa ee xujayda loo sunadii yarayda loo samaysanaya halkaa saacaddu saw macfis ma ahayn iyadana macfis nooga dhiga bay yidhahdeen kaadhkan yaree maxaajiga qoorta loo xidho ee loo geliyo waa macfi ilan xaajigiibaa sumadlaabuu noqonaya haddii kale sharcigii uu dalka kusoo joogay baa la siinayaae isna u geliya bay yidhahdeen waa looga qiyaasanayaae wathaaniiha ka labaad ee xaajiga aan loo ogolayn waa satru ra'sihi madaxa inuu qariyo o bacdihi ama madaxa berhkii inuu qariyo hadduu nin yahay madaxa qarin maayo ama madaxa berhkii qarin maayo wuxuuna ku qarinaynin koofiyad koofiyad inaad xidhato lagama yaabo maalintaa waa la siman yahay ama bidaar lahaw ama bidaar ha lahaaninoo maalintaa waxa weeyaan waa waa la siman yahay rag badan baa maalmahaa soo baxa xaqiiqatan kolka waxa jira waa la banaynaya xikmadda ku jirtaa waa maxay madaxan haddaba la qaawinayo ilan madaxii waa la qaawiye xikmadda ku jirtaa waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa tacdiim iyo weyneyn loogu muujinaya waxaynu ognahay askariga markuu sargaalku soo ag koofiyaddu iska qaadaa soo ma jiraan askarta qaar baa samey markuu sargaalku soo ag koofiyadda iska qaadaa isagay ku ixtiraamayaan innaguna kol haddaynu xajkii gudanayno ilaahay baynu tacdiiminaynaayo waxaa layna yidhi madaxiinu ha banaanaado sheekh ibn اlqayim raxmat ullaahi calayhi wuxuu lahaa waqad kashafuu tilka ru'uusa tawaaducan liciزati man tacnu lwujuuhu wa tuslimu waqad kashafuu tilka ru'uusa tawaaducan madaxyadaa waxay u faydeen tawaaduc liciزati man tacnu lwujuuhu wa tuslimu ay ku weynaynayaan ayo ilaahay cizigiisa ilaaha ay wejiyadu u dulloobaan ayay ku weyneynayaan ibnulqayim baa lahaa miimiyadiisa markuu ka hadlayey ayuu sidaa u dhigay madaxa haddaba waad banayni madaxa bedhkiina qarin maysid gebigiisana qarin maysid marada cadee laguu ogolaaday haddaad saarato ka waran laguuma ogola culimmadu waxay isweydiiyaan waxaad ka warantaa bay yidhahdeen madaxa sow lama diidin in la qariyo ama soo jeed ama jiif madaxaagu ha faydnaadaan lagu yidhi oo madaxu haku fur ha ku banaanaadaa lagu yidhi waa sida waa xeerka lagaa rabo iyo xukunka lagaa doonayo wey inuu madaxaagu banaanaado waxaad ka warantaa bay yidhahdeen haddaan alaab soo qaato waxoogaa alaaba baa jira go dharkaygii baan sitaayo madaxa haddaan saarta ka waran cadeed kululna way dhacaysaa madaxii baan iska saartay alaabtii madaxa waan ku qaadaya qasadkaagaa la eegayaa haddaad tahay nooca madaxa dadka ku qaada ilan dad baa jira alaabta madaxa saaro asaa ku qaadee haddaad tahay dadka alaabta madaxa ku qaada ujeeddadaaduna ay tahay alaab qaadid laakiin ayna ahayn madax qarin de ilaahay wuu ku arkaaye qof alaabta qaadanayuunbaa tahay hadday laakiin ujeeddadaadu tahay bidaartan yar iska qari ood ogaan alaabta aad halkan u saartay waxa weeye lagaa socon kaa socon mayso waa waa waxa weeye dhiig baa lagugu yeelanaya waxay culimmadu isweydiiyeen ka waran haddaan gacantaba saaro gacanta lafteeda haddaan ku qariyo ka waran haddaan saa un ahaado haddii ujeeddadaadu ay astur tahay gacaneed lama ogola oo gacantaadani inay madaxan asturtay dee lama ogola ama gacan ku astur ama go ku astur ama maro kale ku astur lama ogola inaad inaad madaxa sidan ahaato haddii laakiin ayna asturkaa kaa ahayn dhib male qofkuu islaawi karaa dee markuu hurdo sow dhinacan u seexan maayo ama gacanta ha saarta ama dhulkaba ha saaree ama goba ha saare sawalkani ma qarsoona mushkilad malo ujeedadu ma aha in halkan la qariyo waxyaabaha daba meeshan qarinaya oo macfisa baa jira gurigaaga waad iska geli kartaa dabaa guriga waad uhoyan mise waxaynu dhahna dhakada hala baneeyo guriga may la odhan maayo iska gal waxba mushkilad maaha intan kaa sarraysaaye gaadhina waad raaci kartaa gaadhi gaadhigana haddaad gaadhi raacdo sow dushii sare ma banaana ma daboola dhibaato male shiicada waynu ognahay oo iyagu way jaraanba dusha sare way jaraan gawaadhidooda oo waxay dhahdeen yaan madaxa la qarinin way jareen haddii dalaayad aad qaadato ka waran dalaayad dalaayadu waa laba nooc nooc baa jira labadii kun iyo sagaalkii la bixiyey aad baan anuu noocaa uga shikiyey kama shikiine lama ogola noocaasi waxa weeye dalaayad sida koofiyaddaa iigu dhegaysa xabad baan soo qaaday oon hayn jiray hadda ma garanayo meeshai taalle waxaan usoo qaaday laakiin xukunkeega ayaan doonayey waxa weeye dalaayad yar oo cinjirle cinjir bay lahayd sidaa koofiyadoo kalunbaad u xidhanaysaa in yar bay halkaas sidaa faraaqyo yaryar u taagantahay lakin way kugu dhegan war waa koofiyad habaysantaasi koofiyad weeyaane laguma ogola laakiin dalaayad caadiyo tan aynu qaadano ee naqaano haday tahay dalaayadu waad qaadanaysaa cadceedana way kaa celinaysaa cafis iyo musaamax baanaad u tahay ka waxaynu nihi waa sadru rasihi wa bacdi ninkuu u gaar yahay laakiin gabadha ma waxaa la odhanayaa timaha sii dayso o madaxa banayso may lama odhanayo ninka un baa laleeyahay madaxa wari madaxa banee hadduu qofku khunse yahay ka waran dee hadduu ni hadduu niyayso madaxa ma baneeyeen hadduu gabadh yahayna halkuu banayn lahaa wejiga adiga labadaba banee baa la odhan madaxana ha qarin wejigana ha qarin labaduba ha kuu banaanaadaan ile waxaa dhici karta inaad nin tahay waxaa kaloo dhici karta inaad gabadh tahay haddaad ixtimaalkii gabadhnimada aan qaadano waa banee wejiga haddaynu qaadano ixtimaalkii ninnimadana waa banee madaxa labadaba inoo qaad wahaaliuhaa ka saddexaad satru wejhilmar'ati gabadha wejigeega oo la asturo weeyi ow bacdihi ama wejiga qeyb ka mida oo la asturo gabadhu inay niqaab xidhato lama ogola waa xilliga ay xajka ku jirto intaa xajka iyo cumrada ay ku jirto wayn wejigeegu furnaadaa hadday doonaysa inay qariso munsadil bay samayn kartaayoo maro dheer hadday samaysato oo sa ay usoo raariciso way heli kartaa sidii xadiidka inoogu jiray wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah calayhaa gabadha dusheeda lubsu lqufaazayn qufaazaynka inay xidho gacmogelis inay xidhato fi yadayhaa labadeeda gacmood lama ogolo iyadoo xaj ku jira xajku intuu socdo gacmaha waxma gashanayso wa raabicuhaa qodobka afraad atadayubu waa cadar la marsado calaa kulin mid kasta oo min arajuli ninka iyo walmarati gabadha waa la wada leeyahay qodobka tadayubka intii hore waa lasoo kala lahlahaa ma aha tadayubku uu ka dhexeeya ninow cadarha marsan gabadhayna cadarha marsan halkee cadarka loo diidayaa fii badanihi jidhka fii badanihi jidhkiisa ow thawbihi maradiisa ow firaashihi ama firaashkiisa bimaa yucaddu wax lagu tilmaami karo diiban cadar inuu yahay shay cadar loo diib loo haysto ayaan laguu ogolayn haddaan diib loo haysan saabuunaha qaar iska yar udgoon baa jiro laakiin diiban loo haysanin ama una ku jirinba dawooyinka lagu cadaydo qaar baa jira iska yar udgoon loo haysanin waxyaabaha noocaas oo kale ah wax mushkilada male wuxuu sheekhu taa markuu ka hadlayey waraabicuhaa ka afraad atadayubu waa in la diibaysto ayaa xaaraan ah calaa kulli mid kaste oo min arajuli ninka iyo walmar'ati gabadha ah fii badanihi jidhkiisa uu diibeeyo ow thawbihi marada uu diibeeyo ow firaashihi ama firaashka uu diibeeyo bimaa kii uu ku udgooneeyo yucaddu lagu tininayay diiban cadar inuu yahay wa khaamisuhaa ka shanaad dahnu shacri ra'si timaha madaxa oo la saliideeyo weeye ama la subko walixya iyo kuwa gadhka in saliid iyo subag loo dhoweeyo ilaahay baa laysku basaasiyey oo xadiidkii wuxuu ahaa waxay yimaadeen iyagoo ashcad ah oo wada basaasle ayay yimaadeen haddaba basaastu ha kaa muuqatee waxaa lagaa rabaa inaad timahaaga aad u dayso wasaadisuhaa ka lixaad aljimaacu waa kulan calaa kullin mid kasta ayuu xaaraan ka yahay oo minhumaa labadoodaba rag iyo dumara jimaacaasina lama ogola wasaabicuhaa ka toddobaad isaalatu shayin waa in shay layska zuuliyo oo min ashacri timaha ah ow adfaarin ama cidiyahaba ah in timaha iyo cidiyaha la gooyo lama ogola haddaba hadday timuhu kuwa madaxa yihiin ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay oo rabbigeen wuxuu ihi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila kuwa madaxa si toosaa ah loo caddeeyey walaa taxliquu ru'uusakum waa maxay macnaheegu walaa taxliquu ha xiirina oo makiinad ha ku xiirina halkee ru'uusakum madaxa ma madaxa ha goyninaba midi ha ku goynina ru'uusakumtaa imaamu shaafici wuxuu yihi waa majaaz almursal calaaqatu almaxaliya timaa looga jeedaa buu yihi walaa taxliquu ha xiirina he waxa la xiiraa madax maahe oo madaxa lama gooye tim laga xiiraa buu yihi war loo jeedaa haddaba timaha alla lagu leeyaha ha jamacse o ilaahay kama dhigin waxa kugu waajibinaya mataqaanaa kafaara ee demka dhiigga waxa kugu laaziminaya waa la ysku qabtay qole waxay yidhahdeen qofka ha la eego oo ka yidhahdo wuu xiirtay dhiig iska bixi ha la yidhaahdo qolena waxay yidhahdeen magaca labaha loo qaybiyo oo madaxa labaha loo qaybiyo oo ka qayb xiira ha la yidhaahdo qolena waxay yidhahen magaa madaxa saddexa loo qaybiyo oo ka xiira ha la yidhahdo dhiig baa kugu waajibay imaamu shaafici wuxuu yidhi war saddex timood haddaad goyso saddex tin oo qura haddaad goyso madaxaagii waad xiirtee dhiig baa kugu waajibay dhiig baad bixinaysaa waa saddex timood halkuu imaamku ka qaatay saddexda timood jamacanuu ka qaatay walaa taxliquu ru'uusakum ereygan ru'uusakum waa jamac aqaluljamc maxaa ugu yaraa buu yihi jamac maxaa ugu yaraa saddex walaa taxliquuha xiirina ru'uusakum timihiinna saddex baa ugu yaraa saddex timood baa laguu diidan yahay haddaba si toosa ayaynu u haynaa halkaa walaa taxliquu ru'uusakum inuu ilaahay inoo diiday saddex timoodna loo jeedo saddex timood iyo wixii ka badnaa laguma ogola timuhu hadday yihiin kuwa hoose ama ay yihiin kuwa kilkilada ku yaala ama ay yihiin xaadaba iyagana culimadu waxay idhahdeen qiyaas baanu haynaa kol hadduu ilaahay timihii madaxa kuu diiday inaad xiirto kuwo kalena ma taaban karaysid waxaa kale yidhaahdeen aayad kalaaba sheegtayba ilaahay baa yidhi uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum walyadawafuu bilbeyt alcatiiq uma lyaqduu tafasahum maa macna tafath tafathku waxa weeye timaha hoose oo layska xiiro xajku markuu kuu dhammaado ilaahay wuxuu ku yidhi uma lyaqduu ha xiirteen waa amar tafathahum timaha hoose mawaajibbaa mise usuulkaan kusoo baranay horta mawaajibbaa eeg waa laynoo diiday markii hore inaan timaha taabanno oo walaa taxliquu ru'uusakum baa layna yidhi haddana markaad xajka dhammayso timaha hoose ha xiirteen baa la yidhi xujayda oo dhani ma waxay odhanayaan makiinad noo keena timihii hoose aan xiirne wow ilaahay baana amree maxaynu soo baranay alamru bacda alxadri ibaaxuu keenayaa soo ma aha almru bacd alxadri waxaynu soo qaadanay qaaciide usuul ah oo aynu nidhi ibaaxay keenaysaa xajku markuu kuu dhammaado waad xiiran kartaabay ka dhigan tahay haddaba timaha hoose waxay ka dhigan tahay intii hore ma xiiri karaysid halkaasina toos bayba u tilmaamaysaa aayaddaa kalena si toosayba u taabanaysaaba timaha haddaba xaada iyo kuwa lamidkiina kuwaasoo kalunbaa looga qiyaasana timay wadaageen xaajiyow laguma ogolo inaad taabato wasaabicuhaa ka toddobaad isaalaةu shayin waa shay in la zuuliyo oo min ashacri timaha ah ow adfaarin ama cidiyaha ah cidida lafteeda lama goyn karo waxaad ka warantaa cididu hadday ku dhilato oo dhinac yara iska haysato cididiibaa kaa dhacday dhinac yar bay iska haysataa way laalaadaa waa bes waa iska goynaysa wa ku anuunasa way kudhibaysaaye laa yukalifu llaahu nafsa ilaa wuscaha iska go waxbana laguguma mushkilad ma markaa adfaar cidiyaha inaan la goynaynin aayaddanaa sheegtay uma lyaqduu tafaahum ereyga tafa ah marka luqadda la baadho waa timaha hoose iyo cidiyaha kolkaas uma lyaqduu ha guteen baa laleeyahay tafaahum ujeedooyinkooga ujeedaduna timaha hoose iyo cidiyaha weeyaan baynu nihi wahaaminuhaa ka sideedaad atacarudu waa in loo bambaxo likulli saydin uwaadh kaste beriyin oo beri ah waxshiyin oo waxshiya ma'kuulin oo la cuno filxilli xilliga in loogu bambaxo calى muxrimi qofka muxrimkaa faqad oo keliya wa fi lxarami xaramka in loogu bambaxo calayhi muxrimka iyo cala xalaali qofka xalaasha aba qodobka sideedaad wuxuu ka hadlayaa ma uwaadhsan kartid ilaahay baa uwaadhsigii inoo diiday waa mamnuuc laakiin haddaba atacarud likuli sayidin buu yihi ereyga sayid muxuu inaga saaraya ereyga sayid adoo xaajiya waxba ma gowracan kartid miya ar yar haddaad leedahay maada neef qalan karaynin war waad qalan kartaa ilan sayd baa lagu yihi saydkana diidaya saydin beriyin baa lagu yihi beriyin inaga saarayaa kii baxriga ahaabu inaga saarayaa waxshiyin baa lagu yidhi waxshi muxuu diidaya ayuu inaga saarayaa kii aliifka ahaa ma'kuulin la cuno filxili xilka dhulka xiliga loo yaqaane xuduudda xaramka ka baxsan ayaadan kasoo uwaadhsan karayn waa mamnuuc culimadu waxay is weydiiyaan xiligaa laguma ogolo inaad ka uwaadhsato xaramkana laguma ogola shimbirihii walaxma dayrin ilahay yidhi soo ma ma dayrin baa sidaa ku horguurguuraya ma dayrin ma taaban karaysid waa xaramka dhexdiisa al muxrimi muxrimka ayay xaaraan ka yihin xilliga carafo oo kale waxba kuma soo ugaarhsan kartid waa muxrimka faqad oo keliya laakiin ninka aan xajka xidhnayn hadduu carafo tago iska soo ugaadhsan karaa ilin xaj ma xidhne wa fi lxarami xaramka dhexdiisana lagama ugaadhsan karo calayhi muxrimka iyo wa calal xalaalika xalaasha ah dad xaramkana haddaad muxrim tahay iyo haddaad xalaal tahayba haka yaabin inaad ka ugaadhsato xuduudda xaramka xaramku maaha masaajidka xuduud buu leeyahay xuduudda xaramka loo yaqaan qofna kama uu adhsan karo waa mamnuuc inuu ka uu adhsado ama markaa xaaji ahaw ama muctamir ahaw ama qof kale oo meesha yimid ahaw xaramkan sidiisu ilahay xaram uga dhigay waa xaraman aaminan wax kastiba waa aamin wax kastiba waa aamin waxaynu haynaa halkaa markaa inaan isna la uwaadhsan karaynin baynu haynaa qofka xalaashi ihi xilliga wuu kasoo uwaadhsan karaa waxay idhahdeen waxaad ka warantaa nin ree makii hadduu baxo oo carafo uu tago oo sakaaro uu ku soo dhaawaco uu qaban kari waayo iyadoo dhaawaca uu iska soo noqdo uu maka ku soo noqdo iyadoo dhaawacoo jiitamaysa unbay maka timid halkay timid xaramkii halkay ku dhimatay xaramkiibay ku dhimatay kolka ninkan maa loo ogolaa xaramka inuu wax ku dilo miyaa loo ogolaa xaramka inuu wax ku dilo looma ogolayn inuu xaramka wax ku dilo laakiin halkuu hadda kusoo dhaawacay xilliga meel loo ogolaaba kusoo dhaawacay halkayna ku dhimatay xaramkiibay timid ku dhimatay ma dembi buu galay baynu odhanaynaa dee halkuu ku dhaawacay baa la eegaya adigu haddaad muxrim tahay carafo laguma ogolo sow maaha inaad wax ka qabato ka waadhsato laba nin hadday israacaan ka waran nin waa muxrimoo xaj baa u xidhan ninna ah, muxrim maaha waa ree oo way israaceenoo carafi iyo waxay tegeen dhul xilliya bay tegeen carafa xilligay ku jirtaa laakiin musdelife iyo mini iyo xaramkay ku jiraan dhur xiliyo markuu u baxay waa laba nin midi waa muxrimoo xaj buu xidhay midna waa xalaal kii muxrimka ahaabaa arkay sakaara yaro halkaa taagan waryaa sakaaradaa inoo dil buu yidhi ilan isagu ma dili karee isagu ma dili karo hadduu yidhahdo war sakaaradaa inoo dil muna dembigaa isagu lahayn waar uu leeyahay sawka tusay dembigii wuu tusay sakaarada isagaa tusay isagaa caawiyey haddii laakiin kan xalaashi ihi uu isaguni dilo wuu iska cuni karaa hilibkeega ilan isagu lukuma lehe wax alla wax isagu ku leeyahay ma jiro wa taasicuhaa ka sagaalaad qaطcu nabaati اxaram xaramka nabaadkiisa oo la gooyo weeye xaramka geedaha ku yaalla ma goyn karno hadda geedahaasi waa kuwa iskoodu biqlay laakiin kuwa dawladdu beertay maaha qaطcu nabaati اxaram lama goyn karo ila idkhira geedka idkhirka la yidhaha mooyaane idkhir dhikri baa loo yaqaanaaye oo innagaba waa la goosan jire caruurta ayaa caanaha loogu dari jiray hooyooyinka soomaaliyeed carruurtay caanaha ugu karin jireen geedkaa idkhirka la yidhahyo dhikrida ah kaa un baa la goyn karaayo xadiidkii cabaas baa sheegay waa kii cabaas lahaa radia allahu tacaala canhu ila idkhira waa kii rasuulku lahaa rasuulka ku ee nebiguna ila idkhira istina u ka daba keenay iyo wanaxwihi waxa lamida calayhimaa labadaba xaaraan bay ka yihiin waa labadee qof muxrima iyo qof xalaal ah haddaba xujaydeennu ha ka digtoonaadaan mararka qaar inay geedaha xaramka ku yaalla intay laacaan ay yidhahdeen caday baan ka goosanayna caday la baa ka dhacda mararka qaar inuu qofku cadayba waayo ayaa dhacda hadduu laacu yidha geedkanan caday ka goosanaya geedkuna uuna ahayn kuwa la beera ee kuwii iska baxay uu yahay waa khalad wataasicuhaa ka sagaalaad qadcu nabaati lxarami xaramka nabaadkiisa oo la gooyo weeye ila idkhira idkhirka mooyaane iyo wanaxwuhu waa lamidka wanaxwahu waxa lamidka a mooyaane calayhimaa dushooday ka xaaraan ka yihiin labadaba haddaad tahay muxrim iyo haddaad tahay xalaalba wa caashiruhaa ka tobnaad caqdu nikaaxi waa in nikaa nikaax la gunto calaa kullin mid kaste oo minhumaa labadooda ka tirsan waxaa lagu leeyahay haddii ad ad muxrimba tahay ama xaj xidho ama cumro xidho oo labiyo dhadigba minhumaad waa labiyo dhadigba labiyo dhadigba nikaax ma geli karaan gabadhay laguma guursan karo adigoo xaajiyad ah ninow adna wax ma guursan kartid adigoo xaajiya innaga waxaa inagu badan se uma ogidin hadda waxaa inagu badan in la yidhahdo xaramkaa la isku soo mehersanaya aad bay noogu badan tahay oo anigaaba arkay dee intaasoo qof xaramka ayaa la ysku soo mehersanaya ama waxaa laga yaabaa inay inantii halkan joogto inankiibaa xajka tegaya wuxuu odhanaya heblaayo oon soo dhamaysanay ayaan doonaya meel barakaysan in laigu guuriyo waa ilaahay beydkiisa xaramka maka ama xaramka madiina ha laigu meeriyey inanta halkaas odhanaya kolka odaygan u meerinaya waxa laga yaaba inuu xaaji yahayba dee ama ninkani waa in layska ilaaliyaayo markuu xajku ka dhamaado uu ka faaruqo ama uu cumrada ka dhamaado uu ka faaruqo uu xalaaloobo markaasuu guursan karaa inanta iyo isagiyo inankaba isguursan karaan aashiruhaa ka tobnaad caqdu nikaaxi waa in nikaax la gunto alaa kullin mid kaste ayuu xaaraan ka yahay oo minhumaa labadoodiiya halkaa ayuu inoogu dhammaaday kitaabkii fasal buu sheekhu ka dambeysiiyey fasal ziyaaratu lmadiine ku saabsan madiine waa in la ziyaartaa faslun wa yustaxabu waxaa la sunneeyey ziyaaratu qabrihi sala allahu alayhi wasalam rasuulka qabrigiisa in la ziyaarto ayaa la sunneeyey fii jamiici alawqaati wakhtiyada oo dhan waa in rasuulka qabrigiisa la siyaartaa fii jamiici alawqaat wa bacda alxaji xajka dabadiina aakadu aad baa loo sii adkeeyaa rasuulka qabrigiisa in la siyaarto ayaa aada iyo aada u sunno ah haddaba ma loo safri karaa oo safar dheer ma u geli kartaa mise safar dheer u geli kari maysid waa mas'alo khilaafiya oo waxaa lagu leeya haddaad safar gelayso xadiidkii aynu eegno laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajida ilaa ilaa alaaati masaajida gaadiidka looma adkaysan karo saddex masaajid mooyaane wax kale haddaba kol haddaan saddexdaa masaajidun loo safri karo qabriga rasuulka loo safri maayo e waxaad u safraysaa masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaad masaajidka rasuulka u safarteed halkaa tagto ayaad kadib ayaad ayaad rasuulka ziyaarani ood abibakar iyo cumar ziyaarani ood baqiic ziyaarani ood uxud ziyaarani ood qubo tegi ood amaakintii barakaysnayd o dhan soo mari kartaa xadiikaa haddaba laa tushad riaalu ilaa ilaa alaaati masaajida xadiidka isaga laftiisa madhabka shaaficiyadu aad bay uga doodeen waxay idhahdeen in xadiidka horta axaadiistan ku timid rasuulka ziyaaradiisa daciif bay u badan yihiin qaar badanoo kamid ihi taa layslama diidana laakiin xadiidka laa tushadu rixaalu ila ilaa alaaثati masaajidaa xadiidka in loo deliishanayo qabriga rasuulka inaan halkan looga qasdi karaynin waxay ku xidhan tahay istinaha oo maxay laga dhigo laa tushadu rixaalu ila ilaa alaaثati masaajida istinaa laa tushadu rixaal marka la yidhaah haddaynu ka dhigno waxaa loo safrayaa masaajid baa la kala reebayaa qabriga rasuulku kuma jiro sala allahu alayh wasalam waana siduu istinuu u jiray waa istina haddii mutasil aynu ka dhigno qabriga rasuulku kuma jiro haddii aynu istinaa mutasil aynaan ka dhigin oo istine munqaica oo kale aynu niyoonno inuu yahay kaasna qabriga rasuulku ku jiraayo loo safri kari maayo oo loo safra la odhan maayo saddexdaa masaajid waxaan ahayn mas'aladaa hadaba cida inoo qaadaa dhigi doonta waa culimada gaar ahaan qoladii luqawiyiinta ahayd baa masaladaa doodeeda si weyn aynu uga baahanahay inay soo galaan kolka insha allah kutubta kale ayaynu ku arki doonaa wayustaxabu waxaa la suneeyey ziyaaratu qabrihi rasuulka qabrigiisa in la ziyaarto sala allahu alayhi wasalam fii jamiici awqaati waqtiyada dhammaantood la ziyaarto wa bacda alxaji xajka dabadiina aakadu aad baa loo adkeeyaa waa listixbaabi lculamaa'i culimmada jeclaysigooga ama sunno ka dhigidooda laha iyada ay jeclaysteen waliwuruudi maa iyo kii soo arooridiisa yadullu tusinayey calaa daalika kaa oo min alaxaadiidi axaadiid a halkaa ayuu ku dhammaaday kitaabkii sheekhu su'aal ayuu iyo allabari ayuu ka dambaysiiyey wallaaha ilaahay oo keliya ayaan as'alu su'aalanayaa an yanfaca inuu ku anfaco bihi kan wa an yajcalahu inuu uga dhigo khaalisan mid u khaalis ah liwajhihi wejigiisa alkariimi sharafta leh walxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allaha rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ah wa sala allaahu allaha ku salliyo oo wasalama allaha badbaadiyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxamedin muxamed ahaa khaatami nebiyiin ee nebiyiinta lagu khatimay wa aalihi iyo aalkiisii wa asxaabihi iyo asxaabtiisii wataabiciina iyo kuwa raacay lahum iyaga biixsaanin ixsaan iyo wanaag ku raacay ilaa yowmi ddiin ilaa maalinta qiyaamada halkaa waxaa inoogu gebagabooday kitaabka safiinaha ah mulxaqiisii labaad uu qoray sheekhii moxamed cali baacaab la odhan jiray baacaiya la odhan jiray wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam